بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وطهر متسله كجرية ببلوغه بماء خمسمائة رطل تقريبا ولو في ظرف إن وسع رأسه insha allahu tacaala cashirkeennu halkaa ayuu ka bilaabanayaa intaynan cashirka bilaaban yaa ka soo baxaya cashirkaa haye sheekha nacam sheekh cabdinaasir ma sha allah waa ufiya ku soo herceli waa ufiya haye can maytatin haye laa dama lahu kol waxaan isqabanayninuun can maytatin iyo laa dama lahu haddaad laa dama lahaa tidhaa waa sax can maytatintii sax can maytin shukran can maytin laa dama lahu shukran yaa soo macnaynaya intaa horta xalqada maynu kala noqonnay xalqado nacam waxaan doonayaa ibraahim horaad u qaadatay nacam ayaan leh wa kuriha haye mid la qorraxeeyey ka mushamasin mise ka mutashamisin mutashamisin mid qurraxoobay shukran ismi faacil hay jirtaa soo yoolaa ka hayrihi maxaa biyahoo kale ah ma kalmaa'i baa kalmaa'i iyo ka hayrihi maxay horta macnaha ku kala duwan yihiin kalmaa'i waa maxay macnaheegu ka hayrihina waa kaa biyaha hayrka oo kale haye jazaak allah khayr maa sha allah culima waxaynu ku dhex jirnay biyaha axkaamtooda ayaynu ku soo dhex jirnay biyaha waxaynu u qaybinnay maa'un qaliil iyo maa'un kahiir baynu u qaybinnay hadda wuxuu doonayaa biyaha mutasilka ee xidhiidha inuu inoo sheego hadday nijaasa ku dhacdo sidaa ay daahir ku noqonayaan wuxuu yidhi wadahura waxa daahiroobay mutasiluhu biyaha kuwooga xidhiidhay ayaa daahiroobay oo daahir bay noqonayaan waa qollatayn hadday gaadhaan marka hore biyihii iyagoon qollatayn dhannayn ayay nijaasa ku dhacday biyo qollatayn ka yar bay nijaasa ku dhacday biyihii way nijaasoobeen iyagoo nijaasoobay ayay mutasil noqdeenoo biyo kaley la xidhiidheen biyo kale markay la xidhiidhaanay mutasil noqdaan daahir bay iskugu keen bedeli oo wadahura mutasiluhu weeyi biyihii mutasilka ahaa ayaa daahir noqonaya tahaaradani xaggay ka timidna xagga itisaalka oo la eegayo ma ahee waa xagga buluuqa qollataynka ayay ka timid oo xadiidkii ayaa tilmaamaya idaa balaqa almaa'u qollatayn lam yaxmil ilkhabath tii weeyi wa dahura daahir ayay noqdeen mutasiluhu biyaha kuwooga mutasilka ee xidhiidhaa intaasi waa jumlo jumladaasi tusaalay u baahan tahay wuxuu ku tusaaleeyey laba tusaale oo midibo midka kale uu ka yaab badan yahay buu ku tusaaleeyey wuxuuynu odhan lahaa tusaalaha basiidka ah waxaad soo qaadataa foosto haafkeedoo nijaasowday oo nijaasa ay ku dhacday waxa lagu daray foosto kale haafkeed baa lagu shuboo meel labada foosto wada qaadaa layskugu geeyey marka laysku wada geeyey qollatayn ay dhannaadaan doorsoonkiina laga waayo labadiiba daahir bay isla noqdeen waa daahir baa la odhanayaa markaa kuwanna sidooda daahir bay u yihiin kuwanina sidooda daahir bay u yihiin haddaba mas'alada waxaa suwarka ka suurtagalka ihi waxa weeye waa laba biyo oo xidhiidhaya labada biyo ee xidhiidhaya qaliil iyo kahiir bay labaduba noqon karaan oo qaliil iyo kaiir waa la eegayaa waxaa kaloo labada biyood ay noqon karaan labada biyo labada biyoba inay labada darafba ay nijaaso ahaayeen markay qaliilka ahaayeen iyo markay kaiirka ahaayeenba inay labada darafba nijaaso ahaayeen iyo maye e labada daraf darafuunbaa nijaaso ahaa darafka kalena daahir buu ahaa iyo maye e labada darafba daahir bay ahaayeen hadday laba daraf daahir yihiin oo laysku geeyo lagama hadlayo waa daahir daahir loo geeyey uun oo waxbaa daahiroobayo odhan maysid oo marka horeba wax nijaasihi ma jirin biyaha qaliil iyo kaiir baynu u qaybinnay qaliil iyo kaiir qaliil iyo kahiir markaynu u qaybinnay haddana waxaynu nidhi labadan biyood ee xidhiidhaya la soco labaduba qaliil bay noqon karaan qaliil qaliil loo geeyey oo hadda qollatayn isla noqonaya iyo kaiir kahiir loo geeyey oo dee marka horeba qollatayn buu mid kastiba gaarkiisa u ahaa iyo maya e qaliil qollatayn loo geeyey qaliil kaiir loo geeyey kolkaa biyayaashii marka nisbadaa loo eego iyagoo qaliil iyo kahiir ahaa haddana loo eego aynu labadii daraf la geliyo labadii daraf waxaa ka suurtagal ah labaduba inay qaliil yihiin iyo labaduba inay kahiir yihiin iyo labada daraf inuu darafna qaliil yahay darafna uu kahiir yahay saddex suuro ayaa biyihii ka suurtagalay laba qaliilay isla yihiin laba kahiiray isla yihiin qayb qaliila iyo qayb kahiir ah ayay isla yihiin haddaba saddexdaa suuro innagoo hayna ayaa saddexda suuro waxaa laga suurtagal dhigayaa inay labada darafba daahir yihiin iyo inay labada darafba nijaas yihiin iyo inay labada daraf darafna nijaas yahay darafna uu uu daahir yahay baa haddana saddexdii suuro ayaa saddex kale lagu sii dhufanayaa saddex saddex ku dhufo ayaa ka soo boodaysa sagaal suuro ayay noqonayaan sagaalkaa suuro ayaa lagaa rabaa inaad oga ogaato xukun ahaan sida ay noqonayaan haddaba sagaalka suuro hadday labada biyood qaliil isla yihiin ama labada biyood kahiir ay isla yihiin ama labada biyo darafna qaliil yahay darafna kahiir yahay saddexdaa suuro saddexduba markay labada darafba daahir yihiin saddexdaa suuro oo labada daraf oo qaliilaa daahira ama labada daraf oo kahiira daahira ama labada daraf oo daraf qaliil yahay darafna kahiir yahay baa daahira saddexdaa suuro inaga tuura ma aha wax nijaasihi meeshaa ma yaallo oo biyo nijaasoobay oo laga warbixinayaaba ma jiraan sagaalkii suuro saddexdaa waynu iska reebnay waxaa inoo soo hadhay lix suuro ayaa inoo soo hadhay lixdaa suuro waa labadii darafoo qaliil ah oo midi uu nijaas yahay midina uu daahir yahay ama labaduba ay nijaas yihiin waa laba suuro iyo labadii daraf oo labada darafba kaiir ah labada daraf ee kaiirka ah labaduba waa nijaas ama labada daraf daraf baa nijaasa darafna waa daahir waxa weeye laba suura kaiirkii ka soo baxay iyo meye labada daraf darafna waa qaliil darafna waa kaiir labadan daraf darafka qaliilka iyo darafka kaiirka mid baa nijaasa ka kalena waa daahir lixdaa suuro ayaa horta inoo soo baxaya lixdaa suuro marka laysku geeyo biyaha ee biyaha kale loo geeyo haddii kaiir nijaasa kaiir kaloo nijaasa loo geeyo oo labada darafba ay nijaasa isla ahaayeen oo kasiirku suu ku nijaasoobayey dee saddexdii tilmaamood bay nijaasadu ka beddeshay waxay ka beddeshay urtii waxay ka beddeshay dhadhankii waxay ka beddeshay muuqaalkii darafyadii noocaas oo kale ahaa toddobadii suure saas oo kale ahaa ayay nijaasadu ka beddeshay marka haddaba kaasoo nijaasa kaa kaloo nijaasa loo geeyo marka laysku geeyo haddii ka warrama duhuuriyadii ay u soo noqoto oo ay meesha uu ka baxo ee baa meesha ka baxay waana biyo biyo loo geeyey nijaas bay isla ahaayeen daahir bay inoo noqonayaan hadda waa kaiir kahiir loo geeyey haddii qaliilkaasoo nijaasa qaliilkaa kaloo nijaasa loo geeyo marka labadaa la isku geeyo qollatayn ay isla noqdaan dahaeen urtii iyo wixiina uu meesha ka baxo isna waa wa dahura mutasiluhu dahura mutasiluhu oo suuradaasina waa daahir bay isla noqonayaan haddii kaiirkan kaiirka loo geeyey kaiirkii kaiirka loo geeyey ee labaduba nijaasta isla ahaa urtii ay ka bixi weydo bay isla ahaanayaan qaliilkii qaliilka loo geeyey ee qollataynka isla noqday haddii ay takhayurkii uu ka bixi waayo labada darafba uu nijaas ahaa ama uu daraf nijaas ahaa nijaastii baaqi bay ahaan hadduu ka baxana wadahura mutasiluhu weeye wadahura mutasiluhu horta waa sidaa ah mas'aladu ka hadlaya lixdaa suuro ayaa rasmiya lixda suure ee uu ka hadlayo ayaa xukunkooga laga dhigaa laba lagu dhuftaa inay daahir isla noqdaan bacda tajmiic bacda tajmiic inay daahir noqdaan iyo bacda tajmiic inay nijaas noqdaan labiyo toban suuro ayay markaa suwarka wadahura mutasiluhu ay ka hadlaysaa waa labiyo toban qaab weeye oo iyo labiyo toban kayfiyo wadahura waxa daahiroobay mutasiluhu kuwa xidhiidhay ayaa daahiroobay biyihii biyaha loo geeyey daahir bay noqdeen laba tusaale ayuu sheekhu soo qaatay oo labada tusaale tusaalaba uu tusaalaha kale ka sii yaa badan yahay wuxuu soo qaatay jeryo jeryadu waa dooxan hargaysay biyo yari marayaan dooxan hargaysa ayay biyo yari qulqulayaan nijaasaa dooxii ku dhex dhacday biyuhu biyo badan ma aha ee dooxii ma nijaasaynu ku xukumi mise dooxii biyihiisii waa daahiroo daahir baynu ku xukumi jeryadu ama jiryadu waxaa loo yaqaanaa biyaha labada qar ama dooxa labadiisa gebi biyaha marmaraya baa la yidhaahdaa jerya loo yaqaanaa haddaba dooxu markuu socdo biyaha darafkooga u dambeeya iyo darafkooga u shisheeya iyo inta barhtanka haddii laysku geeyo qolotayn way ka badan yihiinoo intaasoo boqolaal qolotayn bay noqon karaan lama qiimaynayo markay nijaasa ku dhacdo biyihii lan waa jaari way qulqulayaane waxaa la qiimaynayaa inta dooxa minid qura sakan qura inta butaacada aynu nidhaaye mar qura wada maraysa intaa unbaa qollataynka loo qiimaynaya inta butaacada aynu nidhaa ee dooxa mar qura saa u wada maraysa ama waddadanay biyo socdaan nijaasana way dhex taallaayo aybaa hadda aad arkaysaa isagoo ku kaadshaya kolkaa butaacadii unbaa qollatayn loo qiimaynaya butaacadaa marka qollatayn loo qiimeeyo haddii nijaasadu butaacadaa ay dhex taallo qollataynna ay noqotay mutasil noqoto waxba ma yeelayso oo wadahura mutasiluhu weeyi waa ka jaryatin bibuluuqihi bimaa'in khamsa mi'ati ritlin waa biyo qulqulaya oo ay nijaasa dhex taallo oo qollatayn gaadhay jariyadaasi qollatayn hadday gaadho waa dahura mutasiluhu intan kaley la xidhiidhaayoo daahir bay isla noqonayaan haddaba mas'aladaa jariyada marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood jeriyada oo qudha ayaa saddex qaybood loo qaybiyaa saddexda qaybood ee jeryada loo qaybiyo axkaamta ay fuqahadu sheegeen saddex xukun ayay noqonayaan saddex saddex lagu dhuftay sagaal xukun ayaa jeryada oo qudha ka soo baxaya mas'alatuljerya marka laga hadlayo waa sagaal xukun ayay leedahay mas'alatuljarya ama jiryadhe ama jeryadhe sagaal xukun ayay sagaal qaybood bay u qaybsamaysaa masaladaasi waxay culimmadu yidhaahdeen nijaasadu inay biyaha la socoto biyahan qulqulayee nijaastu ay dhex taal nijaastu inay la socoto iyo inay nijaastu biyaha dhex taallo ee ayna soconine biyuhu ay dul marayaan iyo inay nijaasadu meel ceeloo dooxa ku dhex taalla ay ku jirto oo biyuhu ay ceelka gelayaanay ka baxayaan nijaasaduna ay ceelka dhex fadhido saddexdaa qaybood ayaa mas'alada jiryada ama jiryada la yidhaah loo qaybiyaa haddii nijaasadu ay biyaha la socoto waxaa la eegayaa butaacada oo qudha unbaa la eegayaa nijaasadiina way socotaa biyihiina way socdaan intaa mar wada socotaa qollatayn hadday dhan tahay saddex xukun baynu siinaynaa biyahaah halkaa nijaasadu maraysa inta ka horraysa biyaha aan weli nijaasta soo gaadhin biyahaasi waa biyo daahira waa qowlan waaxidan biyahaa weli nijaasadu halkay taallo aan soo gaadhin halkaa ayigu uu ku kaajayey ama kaadidaa ayiga ama saxaradaa ayiga biyaha aan soo gaadhin ee waddadaa maraya ama dooxaa maraya ee weli halkaa nijaasta ka sarreeya waa daahir waa qowlan waaxidan ama qollatayn ha dhannaadaan ama qollatayn ha ka yaraadaan kol haddayna nijaasadii soo gaadhin iyagu waa daahir bartaa nijaasadu ay taallo ay socoto biyaha ka sii horeeya biyahaasina iyaguna waa daahir labadooda suuraba ama qollatayn ha dhannaadaan ama qollatayn ha ka yadhaadaan labada suuro ee ay leeyihiinba waa daahir waxa duhuuriyada loogu xukumay dee kuwan horena nijaasadii mayna soo gaadhin kuwaasna nijaasadiibaa ka dambaysa oo daba cararaysa oo eryanaysa nijaasadii iyaga ma ma gaadhin oo dee uma duulin halkanay maraysaa wayna socotaa la odhan maayo biyo nijaasada taabtay baa kuwaa hore gaadhay ma iyagaa isgaadhayaba way kala hor yaacayaane way kala hor socdaan kolkaa biyaha horee bilowgu waa daahir biyaha dambee dhammaadkuna waa daahir bartaa nijaasadu ay socoto ayaa inoo soo hadhay laba suuro ayaa loo qaybinayaa bartaa ay nijaasadu socoto waxaa la odhanayaa hadday qollatayn ka yar tahay intaa nijaasadu ay la socotaa waa nijaaso oo way nijaasoobeen haddii ay qollatayn dhan yihiin oo ayna doorsoominna waa daahir baa la odhanayaa haddaba hadday nijaasoobaan ilay nijaastiiyo biyihii way isla socdeene kuwa dambee soo gaadha bartii miyey nijaasoobi iyaguna maya eh fii xukmi alkhusaala bay qaadanayaan oo way maydhayaan nijaasadiiyo biyihii ka horreeyey kuwa dambaa maydhaya kolka iyo khusaale xukunkeed bay qaadan kuwa ka sii dambeeyaana waa daahir la og yahay bay noqonayaan ee meesha maraya mas'aladaa nijaasadu markay socoto jeryana ay la socoto saddexdaa suuro ama lixdaa suuro ayay leedahay saddex suuro ama lix suuro saddexda suuro waxaynu nidhi biyaha ka sarreeya nijaasada waa xukun biyaha ka hooseeya nijaasaduna waa xukun barta ay nijaasadu maraysaana waa xukun saddexdaasay fuqahadu sheegeen oo fuqahadu ay ka hadleen haddaba saddexdaa qodob marka ay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen kuwa ka sarreeya qollatayn iyo qollatayn la'aantood labadaa suuraa ka iman karee labadaba waa daahir kuwa ka hooseeyana qollatayn iyo qollatayn la'aantood labadooda suuraba waa daahir kuwa ay nijaasadu dhex socotaana hadday qollatayn dhan yihiin waa daahir oo ayna doorsoomin haddayna qollatayn dhannaynna daahir ma ahee nijaasa laga dhigo kuwa ka dambeeyana fii xukmi lkhusaala waa jeriyada sheekhu uu inoogu tusaaleeyey ayaa saa loo kala qaaday saddex suuro ama lix suuro waxaa kaloo jira hadday nijaasadu tahay nijaaso fadhida waddadan oo biyo ay marayaan ayuu ay ku dhex saxarooday biyihii saxaradii ayga way qaadi kari waayeen laakiin hareeraha ayay ka marayaan haddaba biyaha hareeraha ka maraya ee nijaasada hareeraha ka maraya xukunka ay yeelanayaan iyagana kuwa ka sarreeya halkaa saxaradu ay taallo ama qollatayn ha gaadhaan ama qollatayn ha ka yaraadaane labada suuraba waa daahir kuwa nijaasada ka hooseeye xaggaa ka sii xiga ay biyuhu u socdaan een ahayn biyihii welibana nijaasada soo marayna aan ahayn kuwaasina waa daahir labadooda suuraba ama qollatayn ha dhannaadaan ama qollatayn yayna dhannaanin walow bakhdaadiyiinta iyo fuqahada nimankii khuraasaaniyiinta la odhan jiray ay ku kala duwan yihiin oo qolona ay wej qudha xikaayoodaan qolona laba wej ay xikaayoodaan kuwa haddaba nijaasada dulmaraya nijaasada laftooda kuwa dulmaraya iyaga maxaa laga yeelayaa iyaga laftooduna hadday qollatayn ka yar yihiin nijaase ayaynu odhan haddii ay qollatayn gaadhayaanna ayna doorsoomin daahir baa la odhan oo daahir baynu ku xukumaynaa kuwa nijaasada dulmaraya laftooda haddaad haddaba biyaha ka tallaabso istidhaa ama biyaha dhex mar ood arkaysid saxaradan aygee halkan taalla ma iskaga beegi kartaa halkii saxarada ma iska mari kartaa mise waad iska yar ilaalin fuqahadu way isku qabteen qole waxay yidhahdeen kol haddii biyaha saxarada u dhow kuwa saxarada u dhow haddaynu biyahaas haddaynu daahir ku wada xukunnay ama ha u dhowaadaan saxarada kuwa dul maraya ha noqdaan ama ha ka fogaadaan waa isku miduun ragga qaar odhanaya dee waa daahir ragga qaarna waxay yidhaahdeen biyaha aad ku joogsan karto ama hadday kugu duulaan adan iska maydhaynin waa kuwa adiga iyo saxarada qollatayna ay idiin dhexeeyaan adiga iyo saxarada inta idiin dhexaysa mar qura maraysa ha la eega bay yidhaahdeen biyahani cabirkaa waa qollatayn haddaba qollataynka ah uga dhowaanin saxarada ha u soo dhowaanina ka yar durug bay yidhaahdeen ilaa meel qollatayn ay idiin dhexeeyaan adigiyo saxarada biyaha marayaa mooyaane biyuu saxaradu bartanka hadday taallo intan ka sokaysaa qollatay nuskeed weeyi intaa ka shishaysaana qollatay nuskeed weeyi haddaad halkaa cagta ka soo saarto saxaradii qollatayn idinma dhexeeya nus qollatayn baa idin dhexeeya fuqahada qaar baa qaba halkaa waad ku nijaasoobaysaa qaarna waxay yidhaahdeen biyihii fadhiyey ka soo qaado ceelkan markay nijaasa ku dhacdo ma waxaa lagu odhanayaa halkay nijaasadu kaga dhacday ka wareego halkaa kale ka dhaanso maya meeshaa doonto ka dhaanso nijaasada ma nijaas lam yaxmil alkhabath xadiidka macnihiisii ayaynu qaadanaynaa oo inayna khabadka qaadanaynin ee ay ka awood badan yihiina nijaasadu hadday fadhidana waa sidaa nijaasadu hadday ceel wadada god yaroo waddadan biyuhu marayaan ama dooxu marayaan ceel yaroo ka qodmay ayay nijaasadu ku dhex jirtaa lafteeduba ceelkaa yar bay dhex fadhida ayay ku dhex jirtaa biyihiina way marayaan saddexdii suuro uunbaa ku jira ama lixdii suuro kuwii aan soo gaadhin labadii suuraba waa daahir kuwii ka hooseeyeen nijaasada ka bixinna labadooda suuraba waa daahir kuwii nijaasada marayeyna qiyaastii unbaa loo eegayaa ceelka kuwii halkan marayey isla qiyaastii baa loo eegi kolka fuqahadu waxay yidhaahdeen jeryada saddexdaa qaybood ha laga dhigo nijaasadu inay biyaha la socoto iyo inay taagan tahay hadday taagan tahay inay god ku dhex jirto ceel iyo meel god ah iyo inay meel bannaana ah uun iska taagan tahay saddexdaas suuro ayaa loo kala qaaday saddexdii suuro waxaynu ka dhignay oo aynu ku dhufannay saddex suuro mid kaste ayaynu haddana ku dhufannay saddexdii suuree loo kala qaaday baa biyihii hore iyo biyihii dambe iyo biyihii nijaasada saddexdaasaynu saddexdaa ku dhufannay sagaal bay inoo noqdeen sagaalka suure eed hayso ayaa lagu sii dhufan karaa qollatayn yihiin iyo qollatayn inayna ahayn oo haddii qollatayn ay noqdaanna qollatayn iyo qollatayn la'aantood baa lagu dhufan sagaalkii suuro siddeed iyo toban suuro ayay inoo noqotay siddeed iyo tobanka suuro sagaalka qollataynka ay dhan yihiin ayaa haddana la odhani inay doorsoomeen iyo inayna doorsoomin hadday doorsoomeen nijaasay noqon haddayna doorsoominna nijaaso noqon maayaan saddex meeloodoo min sagaal ah toddobiyo labaatan suuro ayay jeriyadu leedahay marka la joogo fiqiga toddobiyo labaatankaa suuro ayuu tilmaamayaa markaa wa dahura daahir weeyi mutasiluhu biyaha kuwa xidhiidha ayaa daahira ka jaryatin butaacadii oo kaleba weeyaan bibuluuqihi bisababi buluuqihi gaadhiddiisa sababteed ayayna daahir ku noqon bibuluuqihi biyaha ama gaadhiddooda ayay daahir ku noqon bibuluuqihi waa maagiibuu damiirku u noqonaya bibuluuqihaa ciduu yidhi ma jirtay bibuluuqihaa haddii bibuluuqihaa la yidhahna jeriyaday u noqonaysaa markaa bibuluuqihi biyaha gaadhidooda dartood bay ku noqon bimaa in biyo kale ay ku gaadhaan khamsa mi'ati ritlin shan boqol oo rodol taqriiban ugu dhowaansho biyahaasi goormay daahir noqonaya markay qollatayn gaadhaan qollataynka haddaba maxay ku gaadheen biyahani waa biyo yar nijaasaa ku dhacday nijaasa markay ku dhacday way nijaasoobeen baynu nidhi iyagoon doorsoomin badee nijaasay noqdeen oo nijaasadiiba ayaa nijaasaysay haddaba biyahan ilayn qollataynka hal litir baa ka dhinaa qollataynka gebigiisaba waxa ka dhinaaba iska dheh wax yaroon macno lahayn caagad yaroo shan litir qaadaaba ka dhiman dheh caagad yaroo shan litir qaada waxaan soo qaadanay caagad yaroo waxaan soo qaadanay caana ah oo shan litir ay ku jiraan shan litir oo caana aan soo qaaday shantii litir ee caanaha ahaa markaan soo qaaday baan biyihii ku shubay nijaasta ahaa biyihii nijaasta ahaa maxay gaadheen biyuhu nijaasay ahaayeen maxay gaadheen qollatayn bay gaadheen hadda ma nidhaahnaa qollatayn bay gaadheene ha la isticmaalo maya buu sheekhu leeyay masaladan ilaa xad waa muhiima xagga fiqiga marka la joogo ee biyihii markaad caanahaa yar ku darto ee qollatayn ay kuu noqdaan la odhan maayo hadda ha la isticmaalo waa daahir la odhan maayo waayo qollataynka waxay ku gaadheen waa bilabanine bimaa'in ma aha cibaarada inoo qoranna ee kada cibaarada inoo qorani waa maxay waa bibuluuqihi bimaa'in waa inay biyo ku gaadhaan qollataynka laakiin caano lagu daray iyo shaah lagu daray iyo casiir lagu daray qollatayn hadday ku gaadhaan looma baahno oo waa nijaasadii un weli haddaba biyaha waxaad u fiirsataa biyuhu qollatayn bay dhannaayeen qollatooyinkana waxaynu nidhi laba boqol oo litir weeye laba boqol boqol iyo hal askari ayaa xeradan ku xeraysan laba boqol iyo hal askari baa xeradan ku xeraysan waxayna u baahan yihiin labadaa boqol iyo halkaa askariba weysay u baahan yihiin maalan waa laba boqol oo litir oo biyo-ana way haystaan qolleteyn bay haystaan laba boqol oo litira litirna ma dheera litirna kama dhinna askari kasta wuxuu ku weysaysanayaa hal litir maxaa la samaynayaa askari bay ka dhammaanaysaa keebaa la odhanaya aduu gebagebayso culimmadu waxay qaateen kol hadday biyahan iqolatayn dhan yihiin waxaa horey loo tijaabiyaa litirka kaadidu inuu bedelayo laba boqol oo litir haddii aynu isla garanno litir kaadii laba boqol oo litir urta iyo dhadhanka iyo midabka toona kama bedelayo askari baa la odhanayaa soo kaadi intuu caagadaa ku soo kaajo ayaa litirkaa kaadida a ah biyahaa lagu darayaa marka lagu daro biyihii weli waa daahir biyihii sow daahir mayna noqonin ila qolotayn bay ahaayeenoo idaa balaqa almaau qollotayn lam yaxmil alkhabas baynu haynaaye ha la qaybsada markaa waa la qaybsanayaayo biyiinta la qaybsado ayaa la odhanayaa hadda waa laba boqol iyo hal litir askartii iyo ma ama ardaydii halkan joogtayna laba boqol iyo hal nin bay ahaayeen u qaybiya weysada baa la odhanayaa markaa kaadi baa lagu badsaday waa markayna kaadidaasi dhadhankana bedelaynin urtana bedelaynin midabkana bedelayn waa la ogol yahay iska daa caane eh in kaadi lagu daro hadday biyuhu qolotayn dhan yihiin oo dee xadiidkii baa la qaadanaya lam yaxmil ilkhabata cibaaradii baa la haystaa hadday laakiin qollatayn ka yar yihiin qollatayn waxa ay ku gaadhayaan kaadi iska daaye shay daahira lama ogolo in qollatayn lagu gaadhsiiyo saasuu u yidhi bibuluuqihi bimaa'in bimaa'in waa cibaaro muhiima ilaa xad markaa khamsa mi'ati ridlin shan boqol oo rodol ayay biyahani gaadheen shan boqol oo rodol ayay gaadheen shanta boqol ee rodol taqriiban waa ugu dhowaansho taxdiid ma aha ama laba rodol ha dhinaadaan ama laba rodol ha dheeraadaan shan boqol oo rodol biyuhu waa inay gaadhaan marka qollatayn la odhanayo waxa weye waa rodolkii reer bakhdaad weeye shanta boqol ee rodol waxaa lagu qiyaasay berigii rodolka wax loo isticmaalayay baa lagu qiyaasaya shan boqol oo rodol haddii ceel ahaan la qiyaaso ceel ahaan oo la yidhahda aynu qodno ceel yar oo qollatayni noo qaada hoos marka dherarkiisa la eego waa xusulkaa iyo xusulkaasoo afar loo qeybiyey meel ahaan waa inuu hoosu dherarkiisu yahay balladhkiisuna waa inuu yahay xusulka iyo xusulkaasoo afar loo qeybiyey cardigiisuna waa inuu yahay xusulkaa iyo xusulkaasoo afar loo qeybiyey intaasoo siman marka dhulka laga qodo biyaha buuxiya ayaa qollatayn odhan noqonaya berigii hore waxaa lagu tijaabin jiray godkaa la qodayo kolkaas kolkaasaa la odhan jiray god ha la qodo intaa biyuhu markay intaa in la eg ay galaan ay buuxiyaan ayay qollataynkii dhan yihiin hadda litir baa la isticmaalaa waxaa lagu qiyaasaa litirka waxaa la odhanayaa laba boqol oo litir meelaha qollotaynku waa laba boqol oo litir haddii foosto aan u beddelnana waxa weeye hal foosto weeye hal foosto ayaa biyaha qollataynkiihi ay noqonayaan taangiga haddaba guriga kuu yaallaa ama shan foostuu qaadaa ama toban foostuu qaadaa ama wax u dhigmuu qaadaa kolga waxay ka dhigan tahay taangigaagu qollatayn wuu ka badan yahay oo waa lam yaxmil alkhabath hadday nijaasa ku dhacdo taangigu wuu u adkaysanayaa oo biyaha ha la daadiyo taangigana ha la maydho lama odhanayo waa waa lam yaxmil alkhabath hadduu ay intuu guriga soo galo taangigiiyoo taangigiioo uu afka la galo waxba biyahaa la daadin maayo taangigana la maydhi maayo waayo t waa la buuxini uun waa la buuxinayaa una waxaa la odhanayaa un saw saxma biyuhunbuu afka geliyey dee warkaasi way dhan yihiin hadduu laakiin aygu uu taangiga laftiisa taabto oo caliyadiisi iyo dhareerkiisu ay taangiga weelkan biyuhu ay ku jiraan hadduu gaadho taangigaasi inta ay ku jirto hal foosto iyo wax ka badani waa la isticmaali biyuhu mar alla markay hal foosto ka yaraadaan ilaintaangiga lama maydhin nijaasada maydhigeega ayiguna toddobay ahayd toddoba jeer toddoba jeerna lama maydhin biyihii markay hal foosto ka yaraadaanay hoos uga dhacaan hal foosto ayay biyihiina nijaaso noqon taangigiina la odhanaya halaynaga maydho taangigii markaa waa in la maydhaa oo inta la dahiroo toddobadii jeer la isticmaalo ayaa dib loo biyeyni markaasaa la odhanayaa saasuu taangigii daahir ku noqday wahaakada khamsa mi'ati ridlin taqriiban waa shan boqol oo rodol ugu dhowaansho shayga daahirka lagu tilmaamayo ama qolotoyinka lagu tilmaamaya walow fii darfin kaasi tusaaluu ahaa biyaha mutasilka ah jeryadaa biyaha cararaya ee qaybta dambana ka cararaya qaybta horena ay hor cararayso jaryaa loo yaqaanaa ama jiryaa loo yaqaanaayo waa biyo xidhiidhayo hadday qolotoyin gaadhaan daahir isla noqonaya oo xataa kuwa nijaasada ka sii dhaafay hadday meel ceela ku ururaan oo qollato inay noqdaan oo urtii iyo dhadhankiiiyo ayna iska bedelin iyagoo markay soo socdeen nijaas ahaa mar alla markay isku yimaadi inay ururaan unbay daahir noqonayaan waa waxa weeye waa waa dahuura mutasiluhu ka jiryatin tusaale labaadoo qariiba ayuu keenay kaasi wuxuu ahaa jiryadu waa tusaalu ahaa tusaale kale ayuu isna keenay wuxuu idhi walow fii darfin walow kaanal maa u biyahaasi haba ku jiraan fii darfin weel ha ku jiraan in wasuca hadduu ballaadhan yahay ra'suhu afkiisu oo wamakasa meesha ay ku dhex nagaadaan wuxuu yidhi waxaad ka soo qaaddaa labadan biyo ee ama labaduba nijaasta isla ah ama labada midi uu nijaasta yahay ee hadday xidhiidhaan daahirka noqonaya kildhigaagii halkaa yaallay bay nijaasa ku dhacday waa kildhi aad ku weysaysa islahayd ayay nijaasa ku dhacday kildhiguna sidiisa daahir weeyaane isagoo af bannaan oo af weyn ayay nijaasa ku dhacday oo ama kaadi baa ku duushay ama wuxuunbaa dhacay taangigaagiioo saddex fooste ay ku jiraan oo dhulka yaalla ayaa halkan yaalla kolkaa biyahan yari waa nijaas meesha biyola'aan baa ka dhacday haddaad daadiso biyahan yare kildhiga ku jira iyagii horta waa daadisay waxaa kaloo kolligiina wax lagu maydhuu u baahan yahay biyo kale oo lagu dahiro ayuu u baahan yahay isla adigiina biyo kale kildhi kalood ka soo shubatay te angigii baad u baahan tahay meeshana biyo ma jiraan maxaa xal ah haddaba oo kildhiga nijaasoobay lagu badbaadin karaa waxa lagu badbaadin karaa buu ina leeyahay intaad sheekhu kildhiga qaado sidiisa markuu xagga dambe uuna ahayn dee wasakh iyo meelo suulilagelinayo maaha waa kildhi nadiifa afkanuunbuu unbay nijaasadu kaga dhacday intaad kildhiga qaado taangiga intaad saa isagoo buuxa taangiga sidaa u dhexgeli waxoogaa ku dhexay markaa intaad macal isagoo buuxo nijaasiya taangiga sidaa ugu hayso wadahura mutasiluhu biyahani nijaasay ahaayeene miyayna la itisaalin biyo kale oo daahir ahaa oo dee qollatayn dhannaa ma la itisaaleen way la itisaaleen saddex shardi unbaa loo baahan yahay markaa saddex shardi ayaa loo baahan yahay saddexda shardi waxa weeye in wasuca ra'suhu madaxiisu hadduu ballaadhan yahay madaxa kildhiga talo halkee madaxu ah waa afka afkiibaa ra'si lagu leeyahay waa in wasuca ra'suhu hadduu af ballaadhan weelkaasi leeyahay wuu af ballaadhan yahay waa kow shardiga labaad kolkaa shardigaa maxaa inaga baxay in wasuca ra'suhu caagad yaroo mooyo sixa ah hadday nijaasa kaaga dhacdo oo tidhaa taangi baan dhex gelin dee afkeegii ma ballaadhne e afkeegii wuu yar yahay kolkaa ma daahiroobayse mar alla markaad ka soo saarto caagaddiina waa sidii biyihii ku jirayna waa nijaasun baa lagu odhanaya laakiin kildhigaa afka ballaadhan ee nijaasadu ay kaaga dhacday biyaha ku jiraana daahir bay noqon kuwii taangiguna daahir bay noqon kildhiguna daahir buu kuu noqon markuu af ballaadhaya waad yar dhexgelinaysaa unbuu ku yidhi intiiba way kuu badbaadeen markaa waa in wasuca ra'suhu shardiga labaad waxa weeye waa makatha makatha macnaheegu waxa weeye kildhigaa afka ballaadhan ee nijaasooy markaa taangiga dhex gelisid waxoogaa cabbaar ku yarhay in muddo ah ayaad ku yar haynaysaayoo hayntaasina waxay dawo ka tahay biyuhu way wareegaan inaad aragtay mooye biyuhu saasay u wareegaan waxaa la doonayaa biyihii kildhigan ku jiray inay wareegaan ay soo baxaanay kuwan kala dhex galaan kuwii dibadda yaallee taangiga ku jirayna inay kildhigii u weydaartaan kolkaa qollatay nijaasa ku dhacday inay noqoto qollatay nijaasa ku dhacdayna ma daahir ma nijaasoobaynin ilaa inay nijaasadu beddesho mooyaane kolka daahir iga dhe buu ku yidhi taana waa daahir oo sidaa ayaynu iyagana u qaadanaynaa watahura mutasilu shardiga saddexaad sheekheennu waa ka aamusay shardiga saddexaad waxa weeye kildhigaa aynu qollatooyinka dhex dhignay ee aan xukunnay inuu daahir yahay waa inuuna koru taagnayn biyahan taangiga waa inuuna ka taagnayn haddii kildhigii intii afka ahayd adan biyihii gaadhsiinin ee afkii uu ka soo taagan yahay biyaha oo tidhaahda biyihiibaan dhex geliyo way daahiroobeen waa khalad waxaa la doonayaa kalliga inaad muquurto oo isagoo biyaysan hafoorarinin haddaad doonto hoosu geliyo biyihii kale dusha ha ka maraan oo dusha ha uga baxaan markaas shardigaasina waa shardi ay fuqahadu sheegaan laakiin sheekheennu ma taabanin haddaad kuba shubto way kasii fiican tahay haddaad kuba shubto ood ka foorariso ood haddana ku foorariso wayba kasii fiican tahay taasina war male wadahura daahir ayuu noqday mutasiluhu biyaha kuwiisa xidhiidhaa kajaryatin waa butaacadii dooxa maraysay oo kale bibuluuqihi gaadhid buu ku daahiroobayaa bimaa'in biyo uu ku gaadho khamsa mi'ati ridlin shan boqol oo radal halkaa fadxuljawaadka iska ilaaliya kelmaddaasi waa laga way ka maqan tahaye bimaa'intaasi bibuluuqihi bimaa'in bimaa'intaasi way kuma qorna kolka fadxuljawaadka waa dabcadda ayaa khaldantay xagga hoosuu ku qorayaa soo maaha sa xagga hoosuu ku qoraya maasha allah bibuluuqihi bimaa'in biyo ayuu ku gaadhay biyuhu waa inay khaalis yihiin in wax kale lagu daro looma baahna biyo khaalis ah waa inay ku gaadhaan bibuluuqihi gaadhidiisa bimaa'in biyo uu ku gaadho khamsa mi'ati ridlin shan boqol oo rodol taqriiban ugu dhowaansho walow kaana haba ahaado biyahaasi fii darfin weel kuwo ku dhex sugan weelba ha ku dhex jiraan in wasuca hadduu ballaadhan yahay ra'suhu ereyga wasuco ah siinka waa la godaayo oo faculo ayaa loogu dhawaaqaa mararka qaarna waa la kasriyaayoo wasica facile ayaa loogu dhawaaqaa in wasuca hadduu ballaadhan yahay ra'suhu afkiisu hadduu ballaadhan yahay wamakatha oo welibana uu ku nagaaduu meesha ku yaro nagaado uma tanajusuhu nijaasowgiisu biyihii haddii markay nijaasoobayaan iyagoo qolotayn dhan waa biyo qolotayn dhan almaau lmutasil alkaiir biyihii mutasilka ahaa siday ku nijaasoobayaan buu inoo sheegayaa uma tanajusuhu biyaha nijaasowgiisu bian yuqayirahu waa inuu dooriyo shaygii nijaasada ahaa waa inuu dooriyo muxuu ka doorini toddoba dhinac dhinac ahaan ayuu ka doorini urta oo qura ayuu ka dooriyey maya ee dhadhanka oo qudha ayuu ka dooriyey maya ee midabka oo qudha ayuu ka dooriyey maya ee urtii iyo dhadhankiibuu ka dooriyey maya ee urtii iyo muuqaalkii ayuu ka dooriyey urtii iyo muuqaalkii ayuu ka dooriyey maya e wuxuu ka dooriyey muuqaalkii iyo dhadhankii ayuu ka dooriyey intaasoo suuro iyo saddexdaba inuu ka wada dooriyo waa toddoba suuro toddobadaa suuro biyuhu iyagoo kahiir ah haddii ay nijaasa ku dhacdo oo toddobadaa ay ka dooriso biyaha waxaa la xukumayaa inay yihiin maxay inay yihiin nijaaso waa biyo nijaasoobay nijaasaa toddobada jeerba la xukumi toddobadaa haddaba aynu nijaasada ku xukunnay saddex baa lagu dhufanayaa ugu yaraan waxaa jira dhowr iyo toban baa lagu dhufan karaa laakiin tirada waxaan doonaynaa suwarku inay koobtaane saddex baa lagu dhufan nijaasadaa doorisay ee toddobada dhinac ka doorisay toddobada dhinac soo maynaan fahmin maxaynu nidhi toddobada baltiriya urtoo qudha inay ka dooriso dhadhankoo qudha inay ka dooriso araggoo qudha inay ka dooriso saddexdoo wada socda inay ka dooriso aragga oo midabka la socda inay ka dooriso aragga oo dhadhanka la socda inay ka dooriso dhadhanka iyo midabka inay ka dooriso toddoba sow ma aha biyuhuna waa kahiir toddobadaa markay nijaasadu ka dooriso waxaa lagu dhufanayaa saddex nijaasada doorisay inay tahay nijaasadii muqalladada ee ayga iyo nijaasadu inay tahay tii mutawasitada iyo nijaasadu inay tahay tii mukhafafada toddobadii saddex iigu dhufo koob iyo labaatan suuro koob iyo labaatanka suuro waxaa lagu dhufan laba suura haddana lagu dhufan inay tahay cayniyo nijaasadu iyo inay tahay nijaasadu xukmiyo labiyo afartankaa suuro waxaad xukuntaa biyahaasi nijaas inay yihiin waa biyo nijaas ah oo aynu xukumayno inay nijaasoobeen wuxuu idhi sheekhu haddaba uma tanajusuhu biyaha mutasilka ee kaiirka ihi nijaasowgoogu bian yugayirahu inuu dooriyo ayay ku sugnaatay uma tanajusuhu bian yuqayirahu halkaa tanajusuhu markuu yidhaah isminimo ayaan ugu dhawaaqayaa uma tanajusuhu biyaha nijaasowgiisu bian yuqayirahu inuu dooriyo biyaha nijaasadu inay dooriso ayay ku sugnaatay nijaasadii baa doorisay imisay inoo noqotay markaa ay nijaasadu doorisay labiyo afartan suuro ayay inoo noqotay labiyo afartanka suuro ee aan soo qaadannay waxaa la odhanayaa labiyo afartankaba nijaasooyinkii inay mujaawir mutasila yihiin iyo inay mukhaalid yihiin labaad kusii dhufan mujaawir mutasil ah iyo mukhaalid laba ayaan labiyo afartankii kusii dhufanay afar iyo siddeetan suuro ayaa mas'alada inooga soo baxaya oo nijaasooyinkii ay yeelanayaan afar iyo siddeetankaa suuro ayaynu haynaa haddaba waxaynu nidhi mujaawir mutasil ah nijaaso biyihii waxa ku dhacay wax adag oo biyaha aan ku milmaynin oo nijaasaa oo iskaga dhex jira mujaawir baa la yidhaahdaa waa mujaawir waana mutasil oo biyihiibu ku dhex jira waxa ka baxsan haddii mujaawir khayru mutasila biyuhu ay ku doorsoomaan waa daahir baa la yidhaha oo maxaa ka mid a ah? taangigii halkan yaallay ee shanta fooste qaadayey isagoo af bannaan unbaa bakhti uraya la ag dhigay hadda bakhtiga lama dhex dhigin bakti urayunba xaggii dabayshu ay ka dhacaysay laga mariyey urtii baktigu halkee bay gelaysaa taangigaa nus uu maran yahay shanta foosto taangigani toban foostuu qaadaa ka soo qaad ile urtani waa dabayshu meelay ka geli karto waa inay heshee toban foostuu qaadaa taangigani isagoo toban foosto qaadaya ayay shan foosto ku jiraan taangigii kala badh baa bannaan bakti baa la ag dhigoo dabayshu xaggay ka dhacaysay buu baktigii ka maray baktigaa urtiisaa iyo wixiisa umbay dabayshu soo qaadaayo taangiga unbaa lagu xereeya dabayshu taangiga unbay ku xeraysaa urtaa biyihiiba way taangigiiba wuu uray bakti buu noqday taangigiiba la odhan maayo biyahaasi waa nijaas sababta aan loo odhanayn waa nijaasna waxa weeye mutas e mujaawir waa wax ag yaalla baktigu lagu ag yaallaaye waa mujaawir hayru mutasil ah mujaawir khayru mutasil ihi haddii biyaha uu dooriyo wax alla wuxuu yeelayaa ma jiro markaa uma tanajusuhu nijaasowgiisu bian yuqayirahu inuu dooriyo nijaastu ayuu ku sugnaaday walow bifardi ashadda mid ashada qadaridiiba ha ku sugnaadee walow kaana tagayuru tagayurku haba ahaado xaasilan mid xasilay bifardi ashadda mid ashada qadaridii waxay ka dhigan tahay biyahani waa qollatayn taangibaa foostada taangiga foostaa ku jirta foosto biyo ah ayaa taangigan ku jirta waxaa haddaba taangigii ku biiray koobya ama goror yar oo kaadi ah oo boog ku jiray unbaa boogii unbay gabadhi dulmari istidhiyo kaadidii unbaa kaga gorortay gororkaa ah kaadidana waa la qiyaasi karaayo waa koob meelahaa ah. koob koob kaadiya ayaa ku biiray kaadidani ilmaha kaaje waa ilmo caafimaad qaba midabkeegu waa midabkaa biyahoo kaloo cadda casaan ma aha midabka kaadidu ma aha baan ku midab isbedelay ma aha waa biyuhun bay waafaqsan tahay urna male dhidhan kalena male waa munqaticu raa'ixa midabkiina biyahay ka waafaqsan tahay dhadhankiina biyahay ka waafaqsan tahay kaadidii maxaa la odhanayaa ashad baa lasoo qaadanayaa ashad ashadku waxa weeye shayga ugu muuqaalka adag ayaa lasoo qaadan waxaa la odhanayaa koob yaroo khad ah khadku saw madow ma aha koob khada bal haddii aynu foosto ku darno midabkii ma isbedelayaabaa la odhanaya waa la tijaabini koob khad ah khad yaroo daahira ayaa la yskaga darsani foosto ilain khadkani waxba ma yeelayo biyahani haddii uu bedelo markaa oo biyihii ay khadkhad u egaadaan midab ahaan ay isbedelaan waxaa la odhanayaa nijaasadii ka waafaqsanayd biyaha midabku way bedeli lahayd oo tagayur bay ku ridi lahayd biyaha nijaasiga dhe baa la odhanaya markaa koobka khadka hadduu bedelo midabka ugu adag baynu ka soo qaadanay sida kale urtana waxaa laga soo qaadanayaa urta ugu adag haddana waxaa la eegayaa waxa ugu ur khatarsan baa la miskiga koob yaroo miskiya haddii foosto biyo al ah lagu gembiyo ama lagu shubo biyihii biyonimadii ma iska beddelayaanoo urtii cadarka ma yeelanayaan mise urtii isma beddelayso koob cadab miskiya ah haddii lagu shubo oo ay isbeddelayaan iyadana waxaa la odhanayaa arrinkaasi nijaas buu ka dhigayaa koobkii waa urtiina waxaa laga soo qaatay urtii miskiga ayaa laga soo qaatay waa ashad baynu soo qaadanaynaa dhinacalla dhinacaynu eegnaba xagga kale waxaa laga soo qaadanayaa dhadhankana dhadhanka khalka ayaa lasoo qaadanayaa ashadkaasaa laga soo qaatay haddaba taqayurka waxaynu u soo kala qaadnay xilligii shay daahirihi biyaha uu dooninayay saddex arrimood tagayur qaliil ah iyo taqayur faaxish ah iyo taqayur mutawassit ah saddexdaa taqayur baa ayuu tagayurku noqonayey imise suuro ayaynu haynay afar iyo siddeetankii saddexdaa taqayur baad ku dhufani afar afar iyo siddeetankii suuro taqayur hadduu yimaado inuu faaxish yahay iyo inuu qaliil yahay iyo inuu mutawasit yahay ayaa taqayurka laga dhigaya culimmadu waxay yidhaahdeen taqayurka ayaan waxba loo kala qaadin taqayurku ha yaraado ama ha badnaado ama mutawasit ha noqdo kol hadduu takayurba meesha yimid waa nijaaso laakiin xaggii daahirka shardigaynu soo qaadannay wuxuu ahaa faaxishi tagayurin faaxish baynu soo qaadannay oo mutawasidki kuwaasi waxba ma yeelaynin biyaha iyo qaliilku toona ilain daahir bay ahaayeene laakiin nijaasada tagayur oo dhan baa wax yeelaya taa ayuu sheekhu ka hadlayo wuxuu idhi uma tanajusuhu nijaasowgiisu bian yuqayirahu waa inuu dooriyo biyihii nijaasadu walow bifardi ashadda mid ashadoo aad u daran qadaridiiba ha ku dooriye eh xataa yazuulo ilaa yuu iska zuulo wuu zuulay zuuliddaa laga hadlaga ayaa ayuu daahir ku noqonaya biyihii kaadidu ay ku biirtay ee kaadidu ay dhadhanka ka beddeshay ama urta ay ka beddeshay ama midabka ama laba ka mida ama saddexdaba ay ka beddeshay daahir bay haddana noqonayaan maxay daahir ku noqoni tolow xataa yazuula binafsihi weeye waa binafsihi way miirdilaaceen bay soomaalidu odhan jirtay miir dilaac waxaa la odhan jiray hartii noocaa ahayd ee ajada ahayd way miir miirdilaaceeno biyo macaan baa ka soo baxay biyuhu hadday miir miirdilaacaan oo iyagoo marka hore uraya oo nijaaso ku dhacday darteed la uraya haddii intay kala miirmaan ay biyihii urtii iska beddeshay biyonimadii u soo noqoto iyagoo qollotayinkiiya daahir weeyaan wax kaloo lagu sameeyey ma jiro waa daahir markaa xataa yazuula binafsihi naftoodii unbay unbay biyihii isku bedeleen ow bimaa'in ama biyo kale oo lagu shubay dartood bay biyihii u bedelmeenay daay ay u miir dilaaceen ama ay urtii uga tagtay ama ay wixii kale uga tagtay waa bimaa'in biyo kaloo lagu shubay dartood bay isla bedeleen oo ay u caadi u noqdeenee urtii uga ba'day markaasina waa sax weeyi maxaa inaga baxay haddaba ilain binafsihi waynu garannay in badan bay iska yaaleen oo caadi bay ku soo noqdeen urtii baa ka ba'day ama dhadhankii ama bimaa in biyo kalea loo keenay biyihii kalee loo keenay ayay daahir la noqdeen walow biyaha kale mutanajisba ha ahaadaan laakiin nijaaso baxtiya lama ogola nijaaso baxtiya looma keenaye biyo kale ayaa loo keenay biyihii kale marka lagu daray uunbay sax noqdeen waxaa la odhanayaa biyahaasi dahaaradii baa u soo noqotay oo biyahaasi waa biyo daahira baa lo odhan culimmadu waxay isweydiiyaan ceelka halkan ceelkiibaa halkan ku yaalla neef baa ku dhex baktiyey oo lagama soo saarin neefkii oo uuskii iyo haraggii iyo wixii oo dhani ay ku dhex jiraan oo gunta hoose fadhiya ayay ceelkii qollatayn biyuhu way ka badan yihiin nuskaasina wuu uray ceelkii nuskaasaa uray nuskaasina ma urin ceelkaa maxaynu ka yeelnaa biyihiisa nijaasuu ceelkani ku uray oo bakti baa dhex yaalla ceelkii hadduu wada uro dee waxaa la odhan lahaa wuu nijaasoobaye waxa wey qollatayn way gaadhane way doorisay iskaga taga baa la odhan waa nijaase hadduuna urinna waa daahire iska cabba bay ahayd ceelkii baa kala qaybsamay qayb urtay iyo qayb an urin fuqahada halkaa mas'aladaa way isku khilaafeenoo hadallo badan ayaa ugu sugan haddii sidaas oo kale ay u qayb oo ceelku u qaybsamo qolo waxay ku odhanayaan qaybta urtay iska daa qaybta kalena isticmaal qolana waxay ku odhanayaan biyuhu dee markay fadhiyaan waa biyaha wareegaya ee joogtada ah oo wax alle waxay ku kala duwan yihiin ma jiraane sidee la odhanayaa xukun gaaray kala qaadanayaan mas'alada uu ka hadlayaa sheekhu waa mas'alada ah xataa yazuulo ilaa yuu zuulo waa urtii iyo dhadhankii iyo araggii binafsihi naftiisa uun uu u zuulo ow amase bimaa'in biyo kale oo ku biiray dartood uu u zuulo oo markaa daahir bay noqonayaan insha shaa allahu tacaala casharkeennii macnaha un baan soo saaraynaa saddexdaas adar wa dahura daahir ayuu noqday mutasiluhu kiisa xidhiidhayaa ka jaryatin butaacadii oo kaleba weeyi bibuluuqihi gaadhidiisa ayuu daahir ku noqon bimaa'in biyo kale dartood uu ku gaadho khamsa bimaa'in biyo kale uu ku gaadho khamsa mi'ati ridlin shan boqol oo rodol taqriiban ugu dhowaansho walow fii darfin weelbaha ku sugnaado in wasuca hadduu ballaadhan yahay ra'suhu afkiisu oo wamakasa welibana uuna ku dhex nagaado uma tanajusuhu nijaasowgiisu bian yugayirahu waa inuu dooriyo walow bifardi ashadda mid daran ku kuqadaridiiba ha ku e xataa yazuulo ilaayuu zuulo binafsihi naftiisa uu u zuulo ow bimaa'in ama biyo kale uu ku zuulo in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam